العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما بعد waxaan ku dhex jirnay oo mualifku uu ka hadlayey ama nadimka afcaasha nebiga sal alla alay wasalam iyo waxa ay faa'iidayso wkulu ficli للنبي jurida can amrihi fagayru waajibin badaa beydkaasaan ku dhex jirnay marka afcaasha nebiga sal alla lay wasalam ee aan amarka wadanin wuxuu sheekhu ka dhigay baa nidhi lix qaybood afar qaybood baan soo sheegnay oo qaybtiina ugu dambaysay ay tahay إida kana alficlu mutaradida bayna alcaadati wاlcibaada oo kolba ruuxa mujtahidkaa dhinac baa la xoog badnaan kara qaraa-in kale iyo waxyaalo kale markuu fiiriyo haddii uu kala rajixi kari waayo caadada iyo cibaadada asalku markaa waxaa la leeyahay alitibaac asalku waa ta'asi afcaasha nebiga sal ly slam asalku waa in lagu daydo oo la raaco marka dhanka cibaadaday u xoog badanaysaa waay qaybta shanaad oo afcaasha nebiga sal ly slam ka mid ah waxa weeyaan maa facalahu calaa wajhi اlkhusuusiya wuxuu nebigu sameeyey sal lay waslam calaa wajhi اlkhusuusiya qaab isaga khaas ku ah yacni aan lala wadaagin yacni ficil aan ummaddiisu la wadaagin oo isaga gooni ku ah isaga u bannaan laakiin ummaddu ayna la wadaagin kaasi waxa weeye afcaasha qaarkood ayaa sidaas oo axkaamta qaarkood nebigaa khaas la ah salawaatu rabbi wasalaamu calayh laakiin wixii uu khaas la noqonayo laabudda min daliili اlkhusuusiya waa in loo helo daliil ku tusaya inuu nebiga khaas ku yahay mujarad haddii ruux iska sheegto nebigu khaas ku yahay lama aqbalayo oo macnaha waxa weeyaan laa tuqbal dacwa alkhusuusiya ila bidaliil lianna alasla cadam alkhusuusiya waay asalku waxa weeyaan afcaasha nebigu inaysan khaas ku ahayn ee uu yahay sharci ummadda inay raacdo loogu talagalay ee ummadda loo jidaynaya saasaa asal ah laakiin waxaa jira waxyaalo isagu uu gooni la yahon ummaddu la wadaagin oo a loogu talagalay kuwa noocaasa marka waa in daliil loo helo aayad ama xadiis kutusaya inay nebiga khaas ku tahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh afcaasha noocaasina waa jirtaa oo maalan waxaa ka mid a ah wisaalka xidhiidhinta soonka laba maalmood iyo ka badan iyadoon la afurin habeenkii laysku daba qabto waxaa ka mida ah dumarka afar ka badan in la guursado waxaa ka mida ah maalan eh, yacni in haweenka lagu guursado hibayn ay isusoo kaa hibaysay oo iyadoo weligii aan la weydiisanin meherna loo magacaabin lagu guursado masalada hibada khaalisatan laka min duuni almu'miniin waa qur-aanku tilmaamay marka afcaal nebiga khaas ku ah baa jirta salawatu rabbi waslamu caleyh oo ay keenayso maqaamka nubuwada iyo risaaladaa keenaysa maqaamka nubuwada iyo risaaladana dee nebiga lalama wadaago salawaatu rabbi wasalaamu caleyh isagay khaas ku tahay inay masaladu sidaas tahay oo afcaashiisu asalkeedu aynan khaas ku ahayn asalka wixii khaas ku noqonayo daliil u baahan yahay sidaa inay masaladu tahay adilay leedahay qur-aanka qaybo ka midaa ah tilmaamaya oo maalan laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana rasuulka dhexdiisa dayasho wanaagsan baa idinku sugan qul in kuntum tuxibuuna allaha faاttabicuunii yuxbibkum allah itibaaca iyo raacidda iyo in lagu daydo ayaa asal ah waxaa ka mida maalan yaa ayuha اnabiyu idaa طallaqtum الnisaءa faطalliquuhunna liciddatihin nebi allow haddaad dumarka furtaan ama furaysaan fura oo ciddadooda ku fura hadalka ayaa loo jeediyey yaa ayuha nebiyu baa la layidhi xukumkan ayaa la siiyey nebigiio ummadda laysla siiyey marka wixii isaga lagula hadlo ama loo jeediyo ama uu sameeyo waa wax isagii ummadda ka dhexeeya ayib qisadii waxaa kutu sidoo kaleeta zayd iyo muxuu ahaayey zaynab guurkoodii oo nebiga sal lla alay slam markii la yidhi ilaa ilaaba guurso markuu zaynab uu zayd furo ficilkaa nebigu uu sameeyey oo wiil yacni jaahiliyadii wiilkiisa laga dhigi jiray haweenay uu furay inuu guursado ah xukumkaa isaga markii samee la yidhi oo uu fuliyey cillada waxaa laga dhigay likay laa yakuuna cala almu'miniina xarajun fii aswaaji adciyaa'ihim xukumkaas aad samaysay waxaa loo yeelay inay mu'miniintu wiilashii ay jaahiliyada sheegan jireen oo ayna dhalin dumarkii ay fureen guursiga ay guursanayaani inaysan wax cidhiidhiya usan dhicin ah, yacnii inay u bannaanaato yani nidaamkii jaahiliyada la jabiyo waay marka ficilka nebiga sal alay waslam waxaa lu samaynayaa oo shaaricu ugu jidaynayaa si ummadda ay u samayso ay igaga dayato marka saasaa asal ah adilo badan bay masaladaas u leehay ama khasaa'istiisa le wadaaga nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh khasaa'istiisu marka way fara badan tahay oo kuwa aan sheegnay baa tusaalayaasha ka mid ah muxuu ahaaye kuwo kaloo badanna waa jiraan waxaa ka mid a ah oo qaybta lixaadee ugu dambaysa afcaasha nebigu ay tahay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh middan uu beydkan ku caddaynayo beydkan wuxuuna yidhi wain yakun mubayinan liamri falxukmu fiihi xukmu daaka almri sinfiga ama qaybta lixaad ee afcaasha nebiga sal lla lay buu beydkani ku saabsan yahay wuxuu yidhi marka wa in yakun hadduu yahay ficilkii ficilka nebigu sal lay slam mubayinan mid caddaynaya liamrin amar amar sharciya buu caddaynayaa oo sharxayaa faalxukmu xugumka fiihi kaa dhexdiisa ah oo ficilkaas xukumkiisu xukmu daaka almri amarkaa uu caddaynayo xukumkiisuu noqonaya bimacnaa afcaasha rasuulka sal lay slam waxaa ka mida qaar uu u samaynayo amar alle ayuu fulinayaa marka amarkaa uu fulinayo ama uu caddaynayo ama uu sharxayo oo uu ficilka ku caddaynayo ficilkiisu wuxuu qaadanayaa amarkuu caddaynayey xukumkiisa oo amarku hadduu yahay amar waajib ah ficilkiina wuxuu noqonayaa waajib amarkan uu ficilka ku caddaynayana hadduu yahay mustaxab yahayna ficilkuna wuxuu noqonayaa mustaxab goormuu noqonayaa waa markuu gaadhsiiyo ummadda u caddeeyo kadib yacni gaadhsiinta iyo caddayntu iyada waajib bay ku tahay nebigu sal lla alay slam laakiin bacdamaa uu gaadhsiiyo caddeeyo ficilkiisii wuxuu noqonayaa amarka uu caddaynaya hadduu waajib ahaana ficilkuna waajib waahay hadduu amarka uu caddaynayo mustaxab yahayna ficilkuna mustaxab waahay saas macnaha ayib marka taasi waxa weeyaan waa inta badan waxay ku timaadaa oo ama loo isticmaalaa markuu nebigu sal lla alay slam amar mujmal ah oo qur'aanka ku yimid uu ficilka ku caddaynayo kaleeto uu ku sharxayo maalan tusaale waxaa noqon karaya salaadda qur-aanka waxaa ku yimid amar salaadda lays amray oo aqiimu salaata oo mujmal ah duuduuban laakiin faahfaahin badanoo dheeraadii la soconin qur-aanku ma caddaynin imise ragcadood qaabkee ma caddaynin nebigu sal lla lay waslam markuu salaaddii uu ficil ahaan u samaynayo ficilkaa uu samaynayaay wuxuu ku caddaynayaa ama ku sharxayaa amarkii ahaa waa aqiimu salaa marka ficilkiisani waa caddayn waa bayaan wuxuu bayaaninayaa amar amarkaasi ma wujuubbaa mise markaa waa mustaxab waa waajib wabittaali ficilka lagu caddeeyeyna isaguna waa waajib afcaasha uu salaadda ku tukaday ee dadka ugu caddeeyey asal waxa ah waxaan qariino loo helin saarifo ah asalka ficilku wuxuu noqonaya waajib buu noqonaya leesh li'anna kulligii wuxuu caddaynayaa ijmaalka ku jira amarka salaada lays amrayo qur-aanku amray taasuu ficilku ku caddaynaya macnaha marka eh, haddii uu waxa uu caddaynayo mustaxab uu yahayna ficilkii mustaxab buu noqonaya ayb taa way marka midda uu ka hadlayo oo baydkani ku saabsan yahay saas daraaddeed qaabka sheekhu u tartiibiyey in lasoo dibdhigaa fiican oo qaybta ugu dambeeya sidaan haddaba ka dhignay qaybtaa laga dhigo maxaa yeelay baydkanaa si gooniya ugu saabsan ayb wuxuu sheekhu marka wain yakun hadduu yahay ficilkii nebigu sal lay slam mubayinan mid caddaynaya liamrin amar buu caddaynaya falxukmu xukumkii fiihi ficilkaa dhexdiisa la xukumo ficilkaa nebigu uu samaynayo ee amarka uu ku caddaynayo xugum la xukumaayey xukmu daaka alamri amarkaas uu caddaynayo xukumkiisa waay ficilka xukumkiisu waa amarkuu caddaynayo xukumkiisa oo hadduu xukumka amarka wujuub ahaana ficilkana xukumkiisu waa wujuub hadduu amarka xukumkiisu uu ahaa istixbaabna ficilkana waa istixbaab soo ma maalan salaadaha sunanka ah ayuu amray amar iyo wuxuu isugu daray ficil amarka wuxuu ku caddaynaya ficilka wuxuu ku caddaynayaa salaad sunno ah oo uu amray ficilku wuxuu noqonayaa mustaxab maadaama amarka uu sharxaye bayaanina uu yahay mustaxab yahay adiga waxaad fiirinuna amarka xukunkiisaaad fiirin ficilkuna wuxuu tabac u yahay amarkii saas way macnaha ayib taasi waxay imaanaysaa baanu nidhi waxay imaanaysaa bacda tabliiq bacda atabliiq yacni gaadhsiinta marka hore inuu dadka gaadhsiiyo waajib bay ku wada tahay labadaba laakiin waxaa laga hadlayaa ummadda ahaan annaga ficilkiisaasi uu mujmalka ku caddaynayo amarka duuduuban uu ku faahfaahinayo ku caddaynayo innaga muxuu noo yahay waayo annaga markaan fiirinno amarkaasi hadduu waajib yahayna ficilka nebiguna waa waajib wabittaali annagana waajib buu nagu noqonaa amarka markaan fiirinno hadduu mustaxab yahayna ficilkii nebigu uu ku caddeeyeyna ee ku sharxayna isaguna waa mustaxab annagana mustaxab buu noo yahay wahaakadaa sidaas way macnaha marka amarkan baad fiirinaysa waqadim alaclى lada التazaaxumi fi صaalixin wاlcaksu fi اlmadaalimi baydkan iyo baydka ka dambeeya oo ah wadfac khafiifa الdararayni biاlأkhaf wakhud bicaali اlfaadilayni laa takhaf labadaa bayd waxay ku saabsan yihiin qaacidadii ugu horaysay kitaabka ee ahayd addiinu jaءa lisacaadaةi اlbashar walintifaaءi الshari canhum wاdarar fakulu أmri naaficin qad sharaca wakulu ma yaduruna qad manaca wmac tasaawi darari wamanfaca yakunu mamnuuca lidar'i اlmafsada qaacidadii qaacidaة اlmasaalix wاlmafaasid iyo markay istacaarudaan masaalixda iyo mafaasidda halkaasay labadan bayd ku xidhan yihin saas daraaddeed waxaan isleeyahay waxaa fiicnayd inuu kuwaa ku daba qabto waa isku mawduuc oo masaalixda iyo mafaasidda iyo markay isku dhacda iyo markii isqabata iyo sidii loo kala hormarin lahaa iyo baabkaasay ku saabsantay wuxuu ku yidhi marka waqadim hormari alaclaa midka sarraynta badan lada tasaaxumi iscidhiidhinta agteeda fii saalixin maslaxa dhexdeeda shay maslaxo ah hadday maslaxa ay iscidhiidhiso oy maslaxa isqabato labada maslaxe isqabtay midda sarraynta badan taa hormari waalcaksu cagsina fi lmadaalimi buu ahaaday mafaasidda dhexdeeda yani madaalimtu wuxuu ka wadaa bimacnaa muxaramaadka ama mafaasida wuxuu madaalim uga cabiray siduu sheegayo sharxa ku sheegayo wuxuu leeyahay gabaygaa igu qasbay midda labaadna almadaalim waalmafaasid waa shay waaxid lanna yani e, mafaasidu waa ulmi ulmiguna waa mafsado marka madaalim inaan ka cabiro sida mutacaarafka ehe la yaqaanay ma'luufka ah waa in laga cabiro almasaalix waxaa lid u ah mafaasid marka inuu mafaasid ka cabira ahayd sida ma'luufka ah laakiin wuxuu madaalim uga cabiro mafaasid uga cararay waa shicirka wuxuu uga cabiray waa gabaygaa ku qasbay macnuhuse waa isku mid walcaksu fi lmadaalimina waxa weeye somuna ina dhihin waqadim alaclaa masaalixdu markay iscidhiidhido oy isqabato ood ku qasbanaato midda sarraysa hormari soo saa ma dhih mafaasiduna cagsi ubay u tahay cagsigu muxuu imaanaa marka waqadimi اladnaa lada الtasaaxumi fi اlmadaalimi way marka middaa maxay ahayd qadimi اlaclaa sooma ahayn tani cagsigeedu waxay marka waqadimi اladnaa labada mafsado midda hoosaynta badan baad hormarin maxaad baajinaysaa midda sarraynta badan ee culus baad baajinaysaa cagsigu saasuu keenaya saas macnaha masaalixda waxaa la hormarinayaa almaslaxa alraajixa ama almaslaxa muxuu ahaayey yacni maslaxada xoogga badan baa midda ka tabar yar laga hormarinaya mafaasiddana midda tabarta daran baa la hormarinayaa oo lagu baajinayaa midda culayska badan cagsiguna saas cagsiga saasuu ka wada qaaciidadani waa qaacidada culammadu yidhaahdaan ida tasaaxamat maslaxataani qudimat aclaahumaa shariga hore waa sidaa tasaaxumkana waxaa la yidhaahdaa waa markay isqabtaan oy isku dhagaan ood ku qasbanaato labadooda mid ka mida inaad samayso saas maanaa labadooda mid inaad samayso xeelad kale ma lihid xal kalena kuma furna laba maslaxa ishaya tan inaad samayso iyo tan inaad samayso labadaasaad ku qasbantahay teed qaadan way marka waxaad qaadanaysaa ood hormarinaysaa midda maslaxadeedu ay ka badan tahay ta kale leanna maslaxadaa ziyaadada ah bay shareecadu cinaayo siinaysaa maslaxadaa ziyaadada ah bay shareecadu cinaayo siinaysaa macnaha wuxuu miaal daliil uga dhigay sheekhu xadiidkii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh markii la yidhi ayu nnaasi axaqu bixusni suxbatika ayu nnaasi axaqu bixusni suxbati baa layidhi yacni saaxiibnimo wanaaggayga dadka ruuxee baa ugu xaqnimo badan markaasuu nebigu wuxu uhi sl ly slm ummuka yaa ku xigaa layidhi ummuka hooyadaa yaa ku xiga ummuka hooyadaa yaa ku xiga abuuka buu nebi sl lay slm aabbaha marka afraad buu imaanaya meesha maxaan ka fahnay marka xaquulum iyo xaquulab hadday tasaaxum sameeyaanoo isqabtaan kee la hormarina xaquulum soo ma liannahu aclaa bialaai maraatin min xaqi اlab soo ma marka labaa isu kaa qabanaysa macnaheeda haddaad labadii maslaxaba jamcin kartood labadiiba la wada imaan karto taasi waxa weeyaan baabkaan ka hadlayna ma laakiin baabkaan ka hadlayna waxa weeyaan labadii inaad mid ka tagto midna qaadatoaad ku qasbantahay tasaaxumku macnihi saas waa attasaaxum way iscidhiidhiyeen meeshii bay isku qabsadeen mid baad ku qabsanta qasban tahay taa markaad qaalatana tii kale meesha waa ka baxaysa teed hormarin waay marka seed qaadan ma hawadaadaad ku kala dooran ma sida kula quman baad iska yeeli maya intaad fiidhiso labada maslax midda culus qaado midda sarraysa qaado saas macnaha ayib aad ba hadda maalan waxaa u badanoo laisu weydiiyaa ruuxu wuxuu rabaa inuu labadiisa waalid soo xajisiiyo kharash u qaybsamana ma hayo hal mid wax ku filan buu hayaa ma aabbaad hormarin mise hooyaad hormarin alaa lada tasaaxumi fii saalixin waay midda xooga badan ee sarraysa taa hormari way macnaha miaal kale maalan waxaa isqabtay shay sunno ah a maalan oo aan wakhti lahayn sunnooyinkan aan wakhtiga lahayn ee layska sunnaysto iyo sunno wakhtile baa isqabtay wakhti bay isku qabsadeen ayib maalan salaaddii cisho hadda inugu soo socoto ayaa wakhtigeedii la geli lahaa waxaa ka laaban wakhti laba ragcadood la tukan karaa ka laaban salaadda gelitaankeeda labada ragcadood eed cishaha ka hormarinayso meeshaa iyada ah laba ragcadood keliyaa ku filan ma waxaa tukan labadii ragcadood ee raatibada ahaa mise sunno mutlaqaa tukani wakhtiga kuguma filla hal wakhti baa kuu soo hadhay wakhtigaad haysatana wuxuu ku filan yahay ama laba ragcadoodoo sunno mutlaqa ah ama laba ragcadoodoo sunno raatiba ah keed hormarinaysa sunnada raatibadaad hormarinaysa liannahaa acdamu maslaxa wa acdamu ajran ayadaa marka waxa way ka maslaxa weyn iyadaad hormarin tanina waad baajin maalan waxaa isqabtay habeenkii inaad salaad ku soo jeeddoo tahajuddo iyo inaad eh, cilmi sharciya dalabto ood kutubta daalacato ood waxaqiijiso ood cilmi ku mashquusho iyo salaad sunno oo salaatuleyla inaad tukataa isqabtay maxaa samaynaya cilmigaad hormarinay leesh lianna manfacatuhu mutacadiya jawaanibta tarjiixa waxaa ka mid a shayga markay manfacadiisu adiga ku gudbayso oy ummadda u gudbayso marar badani waa ka rajaxan yahay midka maslaxadiisu qaasiradato adig kugu gaabanta adig kugu egta waa cinda tasaaxum mar walba la soco waxa laga hadlayo waa markay isqabtaan waxaa isu kaa qabtay maalan mas'ale hadda aad u baahanta iyo mas'ale aad u baahan doonto laba beri ama saddex beri kadib ama bil kadib wakhtigaad haysatana waa yaryahay teed baadhi waaya marka ya ta hadda aad u baahanta aad baadhi ta wakhtigeedu dambeeyo waxaa ka maslaxa weynoo hadda uga baahi badan tahay midda hadda aad u baahanta waqadim ilacla lada tasaaxumi ayib waxaa ka mid a maalan salaad farada iyo salaad sunna a baa isqabtay kee la hormarina faradkaa la hormarinaya qaطcan ayib waqtigii faradkaa maalan cidhiiryamay markaasa wuxuu damcay inuu sunno ka hormariyo salaaddiis wax maalan hurdaa la tagtay wuxuu soo kacay wakhtigii salaadda subax oo ay ka laaban tahay laba ragcadood in la tukan karo wakhti uu weysaysan karo laba ragcadoodna tukan karaa ka soo hadhay markaasuu wuxuu yidhi laba ragcadood haa soo ma sunnadii waxaan tukanayaa ka horraysa salaadda subax salaadda subaxna dib baan ka tukanayaa waan raacinayaa markaa wakhtigu laba ragcadood basuu qaadaa yaa isku qabsaday laba ragcadood oo sunna iyo laba ragcadoodoo farad ah maxaad samayne labada faradkaa tukanay sunnada waxa weeye meesha ka bixi ama dib baad ka qallay leesh leanna waxa weeyaan faradka ayaa maslaxa ahaan ka horreeya kana manfaco weyn nafliga wahaakada masaladu sidaas way macana waxaa isqabtay maalan salaad faa'ita ah oo qallo ah iyo salaad wakhtigeedii joogaa wakhtiga isku qabsaday kumana filla wakhtigu mid buu deeqi karaa dee la tukanaa midda wakhtigeedu joogaa la hormarinaa soo ma yaani waxa weeyaan way dhici kartaa way dhici kartaa maalan wuxa waxaa tusaale u noqon kara salaaddii subax wuxuu soo kacay wakhti ay ka laaban tahay laba ragcadood wuu weysaystay wakhtiga laaban inay qoraxdu soo baxdo laba ragcadood buu tukan karaa markaasuu haddana wuxuu xusuustay xalay ceshihii uu tukaday inuu weyse qabla'aan ku tukaday soo laba salaadood ma saarna markaa salaaddii ceshahee weyse qabla'aanta uu ku tukadayna qalla ahaan bay dusha uga saarmi ilaa wakhtigeedii waa tegayey tii oo salaadda subaxna waa salaad wakhtigeedii joogo adaa'an bay haddaba wakhtigeedii joogaa wakhtiguna kuma filla labadoodii tee la tukanaa waa leesh midda wakhtigeedu joogaa la tukanaa leesh le'anna haddaad tii cishaha tukato wakhtigan yarkee laaban iyadiina qallay noqotay salaaddii subaxna qallay noqotay ila wakhtigu way ka baxday soo maa laakiin mid baa wakhtigeedii dhacaysa tii markii hore qallowdayna qallannimadun baad ku tukanaysa walow haba aadba ka hormari side laakiin wax weeyaan waa waa waa yani masaalix isqabatay wa miaaladaasuu sheekhu ka bixinayaa oo uu leeyahay muxuu ahaayey yani tusaalayaashaasuu ka bixinayaa shariga hore shariga hore ee ah macnaha muxuu ahaaye waqadim alaclaa lada tazaxumi fii saalixin miaaladaasuu ka bixinaya su-aal aad wajuuha buu sheekhu meeshan keenayaa oo uu leeyahay masaalixda daabidkeeda lagu garan karo shaygan waa maslaxa muxuu yahay wuxuu leeyahay arrintaasi waa arrin ay isku khilaafi karto aragtida iyo mujtahidiinta culimmadu iyo dadka ahlulkhibrada ah oo waxaa dhici karta markaad aad shay adugu fiiriso inaad istidhaahdo kanaa maslaxadiisu xoog badanta nin kaleoo mujtahidana inuuinuu fiiriyo caalima uu yidhahdo maya kanaa maslaxadiisu xoog badanta marka takhtalifu alandaar asalka masaalixda miisaan waxaa u ah shareecada laakiin masaalixdu say u kala xoog badan tahay way iskhilaafi kartaa andaarta culimmada iyo aragtidooda way isku khilaafi kartaa waa majaal waasica oo ijtihaadku uu ku kala tegi karo wey macnaha ayib oo nabiga sal lay slam maala wuxuu leeyahay sheekhu ku miaalinaya laba kabood in lagu tukado salaadda in kabaha lagu tukado waa sunno nebi sal lay slam laakiin haddaad ku tukato dadkii baa kaa kala cararay ma yaqaanaan umana aadan sheegin saaad u waday umbaad sunnadii korkooda ku fulisay kabii baad ku tujisay waxaa ka dhalan inay dadku kaa carraan waxaa kaloo ka dhalan in adiga laftaada lagu duro oo kalsoonidaada laga baxo laga kalsooni baxo wabidaali dacwadaadii inay wax gaadhaan oon laguu soo istaagin ayib mafaasidaadaa ka dhalan sunnada in la fuliyana maslaxay ahayd soo ma keed samayn waay dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan war maya wixii ka dhalnay ha ka dhalnay sunnada maslaxo ka weyn ma jirtae fuli ku dhaqaaji ninkii cararaya ha cararo ah, isagay u taalla in calayka ila albalaaq aduu gaadhsiiye na waxaa laga yaabaa inuu dhanka mafaasidda fiiriyo yidha war waxaan ka dhalanaya baa ka badane haddaad ka maarmi weydo dadka afka uga sheego waxaad tidhahdo warkabaha in lagu tukado bi hada dawaabit nebiga sunnadiisa waay laakiin fulinta markaba aad dadka ku fulinaysa adoon barin mafaasidaasina ka dhalan karto qiyaas noocaasoo kale dadbaa ruux baa qaadan karoo dhigi kara mafaasidaa qaaliba saasaana saxa buu leeyahy saasaa saxa nabiga sal lla lay iska dhaaf muxuu ahaay shay sunno ahe eh, waxyaalo kaluu uga tegey amay dadku diinta ka cararaan oo ka mid taha maalan kacbada inuu intuu dumiyo uu asaaskii nebi ibraahim uu dib ugu dhiso wuxuu uga tegey oo u samayn waayey amay carabi diintay ku cusub tahay ay fitnowdaa oo diinta ka cararta sideediibuu marka isaga daa'iyey waxaa ka mid a ah munaafiqiintoo kale nebiga sal lla slam dhibkay ku hayeen maad laysid markii la yidhi wuxuu yidhi waxaan ka baqayaa inay carabu ku sheekaysato maxamed asxaabtiisii buu laynaya sumcad xumo diintii iyo dacwadii faafto marka laga cararo sidaas daraaddeed xataa iska dhaaf shay sunne ah xataa waxyaalo waajibaaduu uga tegi jiray nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh leanna mafsadada imaanaysa ayaa ka raajixsan laakiin miaalkan hadda sheekhu u bixiyey waa min baab tasaaxumi almasaalix walmafaasid waay ee ma aha yaani e, tasaaxum almasaalix maaha lakiin sheekhu miaalkiisu maa sheegayna maa ayb walcaksu fi lmadaalimi wuxuu ka wadaa iyadana muxaramaadka shareecadu hadday iyadana isqabtaan mafaasidda iyo waxyaabaha shareecadu reebtay hadday iyaguna isqabtaan oo iscidhiidhiyaan waxaad hormarinaysaa midka hoosaynta badan ayaad midka sarreeya ka hormarinaysaa mafsadada sarraysa ee culayska badan ayaad baajinaysaa waxaad ku baajinaysaa ood ku riixaysaa midda fudud inaad qaadato ee hoosaysa aladnaa yani waxa weeyaan waa meesha la yidhaahdo <clears throat> irtikaab akhafi dararayn ah, labada dhib ee isu kaa haysta labada mafsade isu kaa qabsaday midka fudud baad samayn waa cagsiga hadda uu meesha ka sheegay maana <clears throat> maalan wuxuu tusaale ku bixinayaa ee daruuraa ku haysa naf baa ku haysa dhib baa ku haya shareecaduna kuu ogolaatay inaad bakhtiga cuni karto laakiin laba bakhti baa meesha yaalla neef geela bakhtigii iyo dameer bakhtigii kaad cuni neefka geelaad cuni maxaad u cuni labadu waa bakhti maxay ku kala ron yihin leanna geela asalkiisii xalaal buu ahaa soo ma bakhtinimada unbaa xaraamaysay laakiin asalkiisii xalaal buu ahaa dameer kase asalkiisiiba xataa xaraam ah soo ma sidaas daraaddeed yacni maytatu اlbaciir akhafu dararan wa adnaa mafsadatan min maytati alxamiir saas maana marka laba mafsada laba dhib baa isu ka ma baajin karto midun inaad samayso waa saasad yeelaysa waxaa kaloo miaal labaad sheekhu ka bixiyey nin baa wuxuu dhibaata u qabato ku qasbanaaday inuu cuno cuntuu ku qasbanaaday inuu cuno naf baa u haysa laakiin laba arrimood baa isu garab yaalla labadabana baahidiisu waa waa waa daboolaysaa oo daruurada waa kaga baxaysaa mid waa cunto toban shilin ah midna waa cunto labaatan shilin ah tee buu qaadanaya ya midda tobanka shilina buu ku qasbanya labaatanka hadduu cuntada qiimaheedu yahay uu cuno tobanka siyaadadee la socotaay waxa weye addaruuratu tuqadar biqadariha qiyaas siyaadaa buu galay somaynaa soo marin wixii daruuraad ah qiyaasta baahidu ayaa lagu ekaynayaa ee laga badin maayo wixii dhaafana xaaraamtii uu baaqi ku yahay saas maa marka waxa weeye waa laba mafsado laakiin way isdhantaa tobanka shilin cuntada joogta daruura hadday kuu qabato naf kuu qabato iyo midda labaatanka joogta waxaa darar yar midda labaatanka joogta sidaas daraaddeed taasaad geli macnaha taasaad samaynaysa tobankan dhina ah, tobanka midda tobankaad gelaysaa sida midda labaatanka aad ku baajisa macna wuxuu miaalku sidoo kaleeta uu dhihi uu sheekhu leeyahy waxaa lagu miaalin karaa shaekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah tabcan ardaygiisa ibnuqayim baa ka soo guuriyey wuxuu leeyahay waagii ay tataarku ay qabsadeen baqhdaad iyo caalamulislaami dhul badan oo ka mida <clears throat> ayaa <clears throat> sheekhulislaam ibnu taymiya ardadiisoo wada socda ayaa waxay soo mareen tataarku niman gaalaabay ahaayeen koox tataar ah oo meel fadhida oo khamro cabbaysa marka wuxuu yidhi khamrada ayaan loo diidin daaya ha cabbaane ardadiisa rag ka mida ah waxay dabcinayn war khamrada iska daaya dhahaan war daaya buui khamrada ha ka reebina u daaya markaasa waxay yidhahdeen oo oh, maxaan khamrada uga reebi lanahay nimanka wuxuu yidhi khamrada haddaad ka reebtaan waxay ku jeesanayaanoo ilaan way soo miyiirsanayaan marka hadda khamradaasi kusii jeedaano ku jidbaysan yihin laakiin hadday waxoogaa soo miiraabaan oo ka soo kacaan muxuu ahaaye sarqaanka ka soo miiraabaan waxay ku jeedsanayaan dhiigga muslimiinta iyo cirdigooda waa gaalo muslimiintii qabsaday marka hadday khamradaa ku jeedaan khamradooda yaan laga soo jeedin haddaad khamradooda ka soo jeediso muslimiintii dhiiggoodii bay gelahayaan haddaad marka khamradii ka reebto ma xaaraan baad ka reebta khamradu waa xaaraan laakiin reebiddaad ka reebtay maxaa ka dhalanaya mafsadaday ku jireen mid ka weyn baa ka dhalan soo ma maxaa isku yan haysta marka waxaa isu keenaysa kaba soo qaad gaaladaa iska daa mooryaantan iyo dhuljiifkan iyo kuwan jibirjaanka muxuu ahay jidgooyada samayn jira ama magaalooyinka jooga dadka dhex jira kaba soo qaad daroogo iyo qaad iyo xashiish iyo balaayo cunaan intay waxaa cunsan yihiin way maqan yihiin markay soo miirsadaanna inay dadka laayaan oy dhacaan oo kabdhaha kufsadaan bay ku soo miyirsanayaan awoodna lama hayo qaadkoodii khamradooda ma u diidaynaa ya fiqhi ma ah qaadkiiyo khamradooda ha cunaan daaya qaadkiiyo khamrada u daaya haddaad qaadkiiyo khamrada ka reebto waa inaad qaadkii khamrada meel dhaanta u saarto laakiin haddaad qaadkii iyo khamradii iyo daroogadii intaad ka saarto ay bannaanka u soo baxaanood ugu beddasho inay dhiiggii islaamka daadiyaan oo xoolahoodii dhacaan oo cirdigooda galaan oo dumarka kufsadaan soo mafsado ka weyn maha marka waa meesha fiqiga waay faqiihu waxaa la yidhahdaa sidiisaba ma aha nin laba maslaxo ama mafsadiya maslaxo kala rajaxay maaha laakiin faqihi waxaa la yidhaahdaa meesha ay isku qabsato mafaasidu oo isku cidhiidhido ninka kala doortoo kala rajaxa ninkaasaa faqihi la yidhahdaa masale bannaanka taalla inaad orado muxuu ahaaye eridoma laakiin markaad laba mafsado intay isu kaa qabsadaan miisaanto oo tanaa rajaxan tidhaahdo tanna waa laga rajaxan yahay tanaa lagu qasban yahay khalaas faqihi waa kan masaladaasuu ku miaalana masaladu marka asal bay leedahayo waxa asal wa xadiidkii nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh adilo fara badan iyo usuul bay leedahay laakiin waxaa ugu daahirsan ama ugu caddaan badan xadiidkii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh ninkii acraabiga ahaa ee masaajidka intuu soo galay qayb masaajidka ka mida ah ku kaajay fii saxiix albukhaari wahayri markuu masaajidka qayb ka mida ah ku kaajay ma yaqaano ninkan baadiyu ka yimid masaajid ba hadda ugu horraysa marka axkaam masjidba ma yaqaano meel laysaga kaajuu moodaya intuu dhinac ula jeesaday masaajid qayb ka mid a halkaasuu aayarkaadi yuu ku sii daayay saxaabadii waxay arkeen ninkan weyn oo masaajidku dhex kaajahay oo ah, waa layku qamaamay oo muxuu ahaayey in la dilaa la damcay oo masaajid xoog lagaga saaray nebigu markuu arkay sal la alay slam wuxuu yidhi daaya buur daaya laa tasriimu calayhi buur ha kaayida ha ku kala goynina daaya kaayadiisaa dhammaystay kaayadihii markuu dhammaystay buu nebigu u yeedhay sal lla alay slam markaasu wuxuu ku yidhi meeshan masaajid baa la dhahaa looguma talagelin kaadi iyo wasakh iyo qashin looguma talageline salaad iyo ilaahay dikrigiisaa loogu talagalay wuu tacliimiyey wuu u sheegay waxbuu baray marka ninkii caraabigaha wuxuu la yaabay say saxaabadu ugu qamaameen ee khatar u geliyeen iyo nebigu sida la dhifan ee uu wax ugu sheego wax u baray markaasuu wuxuu yidhi allahuma arxamnii wamuxammadan walaa tarxam macanaa axadan bu ilaahow aniya maxamed keligana noo naxariisa buui cid kaloo labadannada ka soo hadhayna haba ugu naxariisanin kuwan ku qamaamahay buu ka wadaa kuwanna ilaah ha u naxariisanin ah. markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal la lay slam tiina waa u wuxuu yidhi laqad xajarta waasican buu ku yidhi naxariis ilaahay oo aad u guda weyn baad intaad soo cidhiidhiday baad aniya adiga nagu koobtay buui maxaan ka wadaa marka